inuu ficilkiisaasi ficil xaaraama yahay xadiid bal haddaan riwaayada kalaba qaadano yuraaba aan idhaahno xadiis u malaynayo inaanu asal lahayn ama rasuulka ilaahay aanu odhan taas uu malaynayo haddii uu wariyuu sheegaba waa beenaale ama beenaalayaasha buu ka mid yaho xataa malihii uu malaynayay inuu waxani aanu asal lahayn ba loo diiday inuu kol hadduu taa u malaynayo uu weriyeba oo uu sheego markaa kii uu dee ictiqaad iyo cilmiba ay la socdayna taas ilbaab weyn ee haddaba shaksigu inuu caddaynayo un mooyeen la sheegaa ma banaanan waa kii mawduuce weliba caddayntu ay tahay dee wax dadkan maqlaya ay ku fahmayaan waxan inuu baatil yahay asalan aanu lahayn ilaa waa wadci kaa wuxuu uhi walwadcu fiihi curifa walwadcu haddaba desin ama mawduucnimo iyo asal la-aan fiihi xadiidka fiigiisa aatay ama fi lkhabari khabarka figiisa dee xadiis dhab ahaan ma ahe curifa waa la ogaaday ima biliqraari umuur baa lagu ogaaday hadda waxaan inaanu asal lahayn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aanu odhan waxaa lagu ogaanayaaba umuur baa lagu ogaadaa wixii adugu waxyaalihii lagu ogaanayu inoo tirinaya ima biliqraari qirasho in lagu ogaado oo kii waadiciisa qirtay inuu isagu waxa weeyaan waxaan dejiyey macnaha dee in qolooyin xoogaaya oo waxyaala gartay way jiraan oo macnaa waxa weeye mid yaadkan waa lagu garanayaayo kii waadica ahaa ee waxaan isagu sameeyey ama dee waxaan la yimi ayaa isagu garanaya inuu isagu tan la yimi masalan axaadiis mar dambana uu ishaari doono ku tacalluqsan qur'aanka fadaa'ishiisa oo suurad suurada suurad kastao fadli gaar ahaaneed loo sheego ayaa waxaa la weydiiyey axaadiidta qolooyinkii dee iyaga xaggooda un laga warinayey ama waxyaalaha mawduucaad dee xaggooda un laga warinayey ee aan cid kale oo la wadaagsato in aanay jirin matalan san inoo dambeeyo nuux ibnu abi maryam la idhaha nuuxuljaamic la odhanayo qaadino ahaa ayaa waxa lagu yidhi bal axaadiistan dee fadaa'il alqur'aan ku tacalluqsan ama qur'aanka suuradihiisa suurad suurad ah, suurad kastoo fadli gaar ahaaneed u sheegaya eed ka warinayso cikrima cikrimada ibnu cabbaas ikrimo adiga un mooye adiga un mooye cid kaloo ka sheegtay ma jirto ibnu cabbaasna oo saas oo kale xaggeebaad ka keentay amaad ka horaystaa lagu yidhi oo kaas baa wuxuu isagu yidhiba markaan arkay dadkii oo ku shuqloomay ibnu isxaaq maqaasidiisa oo kitaabkiisii seerada ahaa iyo fiqigan abi xaniifa ee qur-aankiiba ka jeesan anigu dejiyey tanoon samaystay siaan dadka qur-aanka dee qiraa'adiisi iyo markaa adigu taa aan ugu jeediyo taas baan u samaystay isagii baa markaa qirtay dejinta uu taa dejiyey mid kalena waa saas oo kale iyadna fadaa'il qur-aan ku tacalluqsana qolooyin kalena iyadna markii dee wixii ay la yimaadeen ee iyagun ay warinayeen la weydiiyey iqraarkaasaa ka dhacay haddaba iqraar waa lagu gartaa shaksigan isagu waxaan ikhtiraacday uu qirto wamaa yaxtiihi iqraarkaa wixii shabbahayey ima biliqraari iyo wamaa yaxtiihi wixii shabahayayna waa lagu garanayaayo kollay imaada dee wax kuwdii kale raacsanaan wayxadu iska qadarnaanayaano haddaba walwadcu fii curifa ima biliqraari wa ima bimaa yaxkiihu adigu wamaa yaxkiihu wixii shabahayay iqraarkaas oo macnaa iqraar ma aha laakiin manzilat aliqraar buu daysiisan yahay waxaa xaafidulciraaqi uu taa uga dhigay shaksigii xadiis buu sheekh ka warinayaa nin buu xadiis ka warinayaa isagii baa la weydiiyey waqtigu uu dhashay wuxuu sheegay taariikh la og yahay ninkaa uu wax ka wariyey inaanu noolaynba oo uu markaa taas ayuu dariiqiisa un mooye dariiq kaleoo laga garanayaa markaa khabarkanna ama xadiidkanna maba jiro ee walow aanu isagu qiran oonu odhan waxaan anaa ikhtiraacday samaystay taasi laakiin waa mansilata aliqraar bay dejisantahay ninkan maba soo gaadhin isaga mooyaane cid kale oo ninkaa ka sheegaysaana maba jirto waa isaga un waxa xaggiisa laga waranayaa taas mansilat aliqraar bay dee tahay waana dee qaybta taariikhda aan ku arki doonaa horena walaa dee kutubtii hore dikriyaoda waynu soo yar maraynay way jiraan dee rag iyagu saasoo kale riwaayaad ama dad bay wax ka waranayeeno markii la weydiiyey waktigii ay markaa de iyagii ay ninka wax ka maqleenna taariikh aanu shaksiga ay wax ka ninka ay sheegayaan aanu noolaynba ayay sheegeen uun oo dee ay caddaatay uun iyagii kadibkoodii iyo beentii ay sheegayeen kuna fadeexoobeen taasna macrifadii dee dadka iyagu culimmada ahay taariikhda ama ruwaadda hadday tahi laalashooyinkooda iyo dhimashadoodaba macrifadii ay u lahaayeenee weynayd baane ee qayb ka qaadatay fadeexaynku waa la fadeexeeya ama ogaansho la ogaado dee iyaga waxaan ay la imanayeen ikhtiraacaas iyo beenta ahaa wamaa yaxkii haddaba wixii shabahayena taas buu noqon oo wixii iqraar mansiladii la dejinayey ayaa lagu garanaya wa rikatin rikana waa lagu garanaya riko waa dacfii markaa ku sugan dee kalaamkanoo uslubkiisani aanu laa'iqba u ahayn rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh hadalkiisii aanu laa'iqba u ahayn maxaad si shareecadii maqaasideedii waadweyneyd aanu laa'iqba u ahayn taas waa lagu garanaya rikadu macnaa dee raka alkalaamu iyo riku macnaa waa dacufa oo marka dee ama fi usluubi rikatun marka la usluubkan waxaa ku sugan rika waa dee dacfi marka uu ku sugan yahay xagga usluubka oo kale oo asalka hore kelimadu waa dacfi waxaaba yidhahdeen iqdacu alxabla min xaysu radka manaa xadhigga ka go halka uu ka daciifu ka taagta daray manaa dee kama daciifu ka baariyoobe hore uga go-ayo ka go-o kale naa markaa rikadu waxa weeyaan rikada hadday lafdi tahayna waa fasaaxo la'aan waa bacdu usluubkaasna fasaaxo la'aan iyo iyadoo dee rasuulka ilaahi ahaa had haddii khaasna aan lalahayn macnaa lagu soo wariyey aanu dee hadalkiisii iyo fasaaxadiisii u laa'iq ahayn batan rikadaad markaa dee kale macnawigiina waa markay dacfi oo macnawiga usluubkii uu kuba sugan yahay wax mutanaaqidaada ayuu jamcinayaa wax maxaasa shareecaya maqaasidii lagu yaqaanay aad ba uga fogo ka hor imanuga burinaya ayuu kulansanayaayo marka waa rikadii macnawigaas haddaba rikana waa lagu garanayaa isaga kuba sugan waa rakaaka fii macnaahu marka rakaaka iyo rika waa isla mid waa dacfi fii macnaahu haddii dee in lafdiga ay tahayna marka aan la odhan macnaa lagu wariyay iyadna rakaakadii markaa lafdiga ahayd waa saxo dee in oo kuwa qusaasta iyo axaadiisa iyo waxyaalaha ay wariyaan kutubta qisooyinka iyo waxyaalo ku suganna oo eh, dhaadheeray dhaadheereeyaanna rakaaka ku sugan alfaadeeda iyo macnaheedaba ayaaba daliil u ah waxa weeyaan wadcigeedii oo haddaba rakadaasna waa lagu garan wa bidaliilin daliilna waa lagu garanayaa fii figiisa ku sugan waaye ima biliqraari wamaa yaxtii waima birikatin waima bidaliilin fii isaga figiisa ku suganoo macnaa waa qariino ama daliil kale oo shaksigan raawiga isaga warinaya ku sugan ama waxaan la warinayo kuma sugan kollayna se aad usii ay eegaan waa qariino marwiga ku sugan ee taraawiga inta badan ee waa amtilo yar bay soo naqliyaanbe waa adigu qariino ama daliil caddaynayo wadcigan mawduucnimadan lagu garanayo shaksigan raawiga ah ku sugan ama kii isagu marwiga ahaa kuma sugan bal iminka qariinadii raawiga ku sugnayd wuxuu halkan soo dhiganayaa xaakim can sayf ibni cumar itamimi kuntu cinda sacd bni ariif kollay waa da'dii muhmalada ahaydn fajaءa ibnuhu min alkutaab halkana kitaaba waa kutaaba deen caamadii wiinankiisa ka yimi isagoo ooyayo wuxuu ku yihi malaka qaala darabani اlmucallim qaala laaqdiyanahum اlyawma xadaanii cikrimatu can ibni cabaasin marfuucan mucallimuu sibyaanikum shiraarukum aqalahum raxmata lilyatiima waqaladahum cala cala lmiskiin baa waan filaysa dee kuwa kale kuma sugnaan waaqaladahum cala lmiskiina haddaba waxa weeyaan imankaa ninkan idankiisa ooya waqrina raawiga naftiisa ku sugan oo markuu yimi ee uu ka cawday ama uu lahaa dee macallimkiiba ay garaacayba ayaa isagu waxan uu samaysay si ujeeddadu macallimiintii iyo waxyaalaha sun sanda uu kaba cabiray ilaa qisyanahum liyo maanta aan fadeexayn doonaan dullayn doonaayo waa tashiir iyo ceebayn isagoo uga jeeda ayuu waxaan aan jirin rasuulka ilaahay u tiiriyey uu yidhi ba waadna dhacdaa kutubta qaar iyagoo dee soo naqliya uun hadalladan iska soo dhigta iyagoon sheegina mod wadcigooda ama ha noqoto kutubta aadaabta macallimiinta iyo barhkood kaba hadashee xataa ay bacdigood matbuuci ay dabciyeen ama kuwo kaloo dee yani dee aadaabta macallimiinta ku khaasayne laakiin waxyaala saas hasoo noqoto sida dee laamiyada minoordi sharaxeediyo oo markaa subyaantiina kuwa adigu waxaa idinku shar waa kuwa carruurtiina yarar waxbaro ana aqalum raxmatan yatiim aqladum cala almiskiin isaguna wadcigan gaar ahaaneed baanu ama de qari ayaaba uu dejiyeyba waana qariino raawiga ku sugan markaa tii kiyaas ama ibrahim markaa kiyaas ibnu ibraahim nakacina kolleyna isna ishaari doono horan aan usoo aragnay waa qariino raawiga ku sugantaas wabidaliil fiihi markaa qariino isaga ku sugan oo khabarkii ama raawigiisa ahaato qariinadaasi ama waxaan la warinayo dee waxyaalaha la warinayno aba tan adbiyaa dambe inoogu sheegi doono qaraainta ku sugan wa an yunaawiya inuu khilaafo qaadican waxaa kaloo lagu garanayaaba dee bi an yunaawiya inuu khilaafo qaadican daliilan daliil qaadican qaadica oo daliil qaadica dalaaladiisu ay qadci tahay inuu ka goor yimaaduu khilaafo la jamcin kari waayo masalan aayad qur'aan ah dee qur-aankuna marka horena waa dee subuudkoodna waa qadci haddaba aayaddii qur'aanka aydee dee taas ayd qadciyata subuud ayuu ka hor imanayaa lamana jamcin karayo laysma geyn karayo taawiil u aqbalayaa ma jirta isagii markaa waxay dee shareicadu waa wax isku wada xidhan barhkood barhka kale u rumaynayo ama isrumaynaya ee wax isburinayo isbeeninaya shareecadu ma ahaa kitaabkeeda iyo sunnaheedba haddaba marka uu khabarkani aayaddii qur'aanka ahayd ee qadciga ahayd uu khilaafo ka hor imanayo aan lana jamcin karayn taasi waxay daliil u tahay isagu inaanu jirin wax jiraba inaanu ahayn ee been uu yahay haddii kale kama hor yimaadeen aayaddan qur'aanka ee qadciga rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh axaadiidiisu waxay bayaan iyo sharax u tahay dee qur'aankii oo ilaahay baa ku yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina litubayina linnaasi maa nusila ilayhim wixii bayaan markaa u ahaaba qur'aankii lagu soo dejiyey ma oo ma noqonayo mid isaga caarido ka hor yimaado buriyo ma noqonayo asal ahaan haddaba waa an yunaawiya wabi an yunaawiya inuu khilaafo ka hor yimaado qaadican ay daliilan qaadican waaba qur-aankii waxaa lamida ah sunihii mutawaatirka ahaa ee iyadna qadciya hubuudka ahayd qadcigaba ahayd ijmaacii sariixa ahaa isaguna qadciga ahaaye aan dee isaga mid ama daniyo aan ahayn mid ixtimaal ku sugayana aan ahayn ijmaacii qadciga ahaa waxaa la mid ah hadduu dee sariixa alcaqli wax burinayaba uu yahay se maalan ay yidhaahaan dee markaas oo kale doonideed nabi naxanaha daaqad kalfa lbeyti sabcan wame xawla lbeyti sabcan wasalad kalfa lmaqaami ragcatayn oo kale waqtigii doofaanka beydkay dawaafto oo khalfa almaqaamna laba ragcadood bay ku tukatay dee caqligii ayaa diidaya dooni inay wax dawaafto waayo maaca doonidu insaan maha bashar wax dawaafi karaa waa sariix alcaqli bay tani burinaysaaba oo wadcigiisii lagu garanaya waxaan inaan suurtagal ahayn waxa weeye caql haddaba umuuraha waxaa qaadica ah ama ayad qur'aan oo saliid iyo xadiidkii qur'aan ah, xadiidkii mutawaatirkaaba ahaa ijmaaciisna qadcigaa sariixa ahaa waxyaalaha dee sariix alcaqli ta'wiilna markaan aqbalayn lala jamcin karayn iyadna waxay daliiltaasi waa inaanu waxaanu jirin rasuulka ilaahayna beri yahay ayay taasi daliilu tahay bawe waan yunaawiyaynu khilaafo qaadican wamaa qubila aan lana aqbalin ta'wiiluh waa kan qaadica inuu qaadicintu khilaafo aan ta'wiilkiisa la yeelo ujeedadu dee lama awilayo lama amuli karo oo si manaa taawiil ma aqbalayo wamaa qabila aan aqbalin taawiil haddii wamaa qabila taawiil oo la yidhaahna dhib ma laha oo wamaa qabila aan aqbalahayna kaa qaadica khilaafaya taawiilahu taawiilkiisa la awilana aan aqbalahayn wey waan yakuuna maa nuqil xaysu dawaacid binaqlihi wey waan yakuuna wabima bian yakuuna inuu yahay oo waxay weli lagu garanayo mawduucnimadu inoo wadaaye inuu yahay maa nuqila mid aan lasoo naqlin xaysu meeloo oo macnaa aan lasoo naqlinoo bimacnaa aan lagu soo naqlin dee waxa weeyaan si caama ah aan lagu soo naqlin xaysu meelo dawaaci dawaacidi waa asbaabtii keenaysay in lasoo naqliya i'talafat ay iswaafaqday binaqlihi naqlintiisa oo bimacnaa waxa wayan dawaacidii ama asbaabtiiba waxay keenaysaa waxaan si caama ah loo soo naqliyo lasoo naqliyo haddaan dee ninkan sheega mooye mooye cid kaloo markaas soo sheegtay ma jirto nin keliya ayuunbaa soo naqliyey iyada suradaasna waxay caddaynaysaa waxaan inaanu asal lahayn bal matala waxaa weeye arrintan baa wuxuu amar weyn oo ama weyn oo dawaacidii ama asbaabtii ay ku kulmaysa isku waafaqayso dee si caama in loo soo naqliyo ayuu waxan yahay oo ka warramayaa haddana shaksi keliya ayuubaaba soo naqliyey waxay misaalo ugaaba dhigan haddii kaba soo qaado maalintii jumcada dadku dee ay isu imanayeen ee masjidka la wada imanayey oo markaa nin yidhaaho khadiibkii baa maanta suu khudbaynaya mimbarkii ka soo duuloo kay ninkaas mooye cid kaloo sheegaysaaba ma jirto dee markaa waxaan inaanu jirin ay baa taasi ay daliil u tahay caddaynaysa waayo arrintani waa arrin aada u weyn ba dad badanna way joogeen umuurta caynkaa sida lagama amusee waxay noqon lahay in dadkii maskiiska ka soo baxayba inay waxaa ka wada warramaan ama baa isagoo mimbarka ku taagan la dilo kale marka dadkii inay ka wada warramaan bay noqon lahay marka arrintaa weynee dawaacidii ama asbaabtii dee inay naqligiisa si caamo loo naqliyo ay ku kulantay haddii mar ruuxu soo sheegayo iyada markaa taasi waxaan inaanu jirin ee war beena uu yahay ayaa markaa taasi ay ad ay caddaynaysa ama ku cad oo waa iyadna calaamaadkii wadciga oo haddii uu khabarku sidaas oo kale dawaacidii ay keenaysay inay dee markaa ay ma isku kulantay in la naqliyo weliba si caamo loo soo naqliyo kan mooyaane cid kalena aanay la iman waa waxaan asal lahayn oo mawduuca untaasna ah waa daliil adiladii lagu garanaya ka mida wa an yakuuna maa nuqil wa an yakuuna inuu yahay maa nuqila mid aan lasoo naqlin xaysu meelha dawaaci dawaacidii italafat ee isku waafaqday binaqlihi wey waxaysu laa yuujadu cinda ahlihi waxaysu meeloo laa yuujadu weli wuxuu wadaa waxyaalihii lagu garanaye meeloo waxaa kaloo lagu garanaya dee xaysu meeloo laa yuujadu aan la helahayn cinda ahlihi khabarkan ehelkiisa agtooda aan laga helahayn macnaha waxa weeyaan waa dee khabar la sheegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo nisbeeyey waana waktigan dambe kutubtii dee agaaga markaa loo sugay axaadiistii dawaawiinta iyo kutubta laguma qoray marka axaadiiskii caynkaas ama khabarkiisaasaa la sheegaya rasuulka ilaahay laga warinayey ayaa kutubtii guud ahaan lagaba baadhay dee dawaawiinta iyo jawaamicdii iyo masaaliidii ajda ayaa laysu geeyo waa laga baadho asal ahaan waa laga soo waayo kuma jiro dadkii ehelka u ahaa cilmigan iyo xadiidkii agtoodiiba markaa mid ku sugan maaha oo ay garanayaan taasna waxa weeyaan calaamo ama daliil waxay u tahay waxaani mukhtarac inuu yahay adugu qarnigii koowaad oo kale iyo qarnigii labaad oo kale markaas iyo intiisii khaasatan hore oo dhan ee aan hagaag kutubta loogu wada qorin markaa axaadiista inta badanna ay ahayd wax laabaha lagu xifdisan yahay ee waxa weeyaan waxaa dhacaysay in badan oo raggii waaweynaa ka mida inay waxyaalo ama axaadiisi ka qarsoonaato oo dad kale ay wariyeen ee xifdisnaayeen oo iyada waqtigaa suurtagal bay ahayd ee axaadiistiinay kutubtii kuma wada qornayne shaksiga agtiisa in laga helo caalimkan kakale agtiisa wax aan kusugna ku sugan me aan ku sugnayn lagaba helo oo nin caalimo ka xifdi badanna ay taasi kaba qarsoonaato ee waxa weeyaan tani waa markan dambe adugu kutubtii hagaag loo qoray axaadiistiina la diiwaangeliyey wixii markaa meelaha laga waayo een kuba sugnayn iyada markaa waa inuu mawduuc yahay adugu waqtiyadan dambana ninkii xaafidka iqtiraaca aad iyo aad u badan lahaa waxyaalahaasna isticaab kula yimi haddii uu xadiis marka aanu garanayn uu yidhaa laa acrifu waxa lagu kaaftoomaa dee inuu mawduucya ama aanu asal ahaynba aanu asal lahayn ayaa lagu kaaftoomaa wey waxaytu laa yuujadu cinda ahli wma bihi wacdu cadiimu aw waciidu calىa xaqiiri waصagiiraةi shadiidu weli wuxuu inoo wadaa markaa umuurihii ee lagu garanaya mawduucnimadee wamaa fii bihi iday fiihi isaga figiisa uu ku sugnaaday wacdun yabo cadiimu weyn oo calaa xaqiirin calaa ficli xaqiirin shay yar oo min alacmaali الsaalixa ka mida ficilkiina u soo arooray taasna waa calaamo lagu garanayo mawduucnimo aw waciidu ay wamaa kii isaga figiisa waciidun waciidi goodi uu ku sugnaaday waciidkaasoo shadiidun shadiid waa nacfigii waciid ee daruurada wasanka ah uu markaa kala farqisay uun waciid markaa isna culus oo adag calaa sagiiratin calaa ficli sagiiratin sagiiro min almacaasi ka mida samayntii ku soo arooray kaasna waa lagu garan oo waa maxay waxyaalo dee kollay iyaduna kutubta akhbaarta haddii ama qisooyinkii iyo xikaayaadkii waxyaalaha dhigta waa wax iskaga badane waa haddii uu dee soo arooro khabar khabarkaasna uu wacdi yahay waa wax laysugu yaboohayo laysugu ballan qaadayo wacdiga khayrka u isticmaala walow luqada xataa sharna uu noqdo waciidkana wixii shariya taas baa loo isticmaalaa wacdigaasna wacdi weyn uu yahay waxaan wacdiga nuu yimina wax yaroo kooban uu yahoo aan camal saalixo si aan usii ridnaynba iyada markaa waxaan mawduucnimadiisaa la garan hoose yidhaaheen ba luqmatun fii badni jaayicin afdalu min binaai alfi jaamicin oo kale luqmad shaksi gaajaysa la siiyaa kun masi jaamic oo la dhiso way ka fadli badantahay taasa waxaan dee suurtagal ba ahayba waa waxaan yar ajriga iyo sawaabka loo sheego waa wacdigiina waa waxaa aada u faraa badan iyada markaa taasi waa mawduucnimo waxaa lamida ah dee akhbaarta soo aroortay oo kale oo ninka camalkaasi in ha weynaadee camalkaa la yimaada inuu ajra nebiyin yeelanayo ama taasoo kale iyo sawaab nebi yeelanayo inkastoo kan iyada xaqiiri aanu noqono camalku inkastaba ha weynaadee taasna waa mawduucunoo shaksina ajri nebi ma yeelan karo oo ajri iyo sawaab nebi ma yeelan karo saa daraaddeed dee ibnu abi jamra muqadimadiisa markaa khabarkan dhace shaksigu inuu intaasoo markaa sidiiqoo nebi ajrigood yeelanayo kale oo waxyaalaha mawduucan asalka lahaynba weeyo bal haddii uu wax soo arooro uu leeyahay macnaa waxaad shaksigaasi ama nebi ama ayuu sawaabkii iyo waxyaalaha ama intaasoo nebiguu yeelanaya camalku inkastaba abatee kaasi waa waxaan rasuulka odhan salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waana beenaasa lama laha oo markaa wacdi weyn oo calaa xaqiir min alacmaal u soo arooray nubuwo marka la eeganayo ajrigeedna camalka saaba xaqiir buu iyada u noqonaya waxaan qiimo lahayn buu unoqonaya waayo nubuwadu wax muqtasaba maaha oo fadligaa ilaahay bixiyo axadna halkaa ambiyada inkastuu dee waxa weeyaan camal ka gaadho baaliqan mabalaq kulama signaanayo kumana dhowaanayaba taasi waxaa kaloo iyadna wacdiga lagu garanaya waxana waa rikadii bay u laabmayaanba waa rikadii hore ayay wacdigan iyo waciidkani u laabmayaan waa haddii dee goodi ama waciid u soo arooro shay dembi aan saaba usii weyneyn waciid aada u weyn iyadna waa calaamo lagu garanayo mawduucnimo iso macnaa khabar baynu aragnay ama xadiis ba dee ku sheeg waa calaa nadaran zacmi waa waadiciho waa wuxuu ka hadlayaa dembi yar dembigaasna ciqaab aad iyo aad u weyn buu u sheegay taasna waxaa dee muwaasinkii shareecada iyo marka la eego xasanaadkiiyo sayi-aadku muwaasinkii ay lahayn iyo xaggaa wax dee shareecadu ay la tiba macruufka ku ahayd khilaafsan oo burinayo yadna waa calaamo wadcigiisa lagu garanayo taasna dee dembi yar loo sheegay ciqaab weyn oo aad u weyn iyadna waa mawduucnimo calaa xaqiri markaa waxaan nidhi waciidun shadiidun weeyaan salku xaqirin iyo sagiiratina way u kala yaalaan de kollay shicirkan ama ayaa ku kalifaysan wamaakii ay waxa weeye waima bian yakuuna maa bihi ay wamaakii fiihi fiigiisa uu ku sugnaaday wacdun ballanqaad cadiimun weyn calaa xaqiirin calaa ficli xaqiirin min alacmaal weeye xaqiir wax yar acmaasha saalixada kamida samaynti aw waciidun waciid isagao uu ku sugnaaday waciidkaasoo shadiidun daran oo calaa sagiiratin waa ficli sagiiratin waa shay sagiira oo dembiya samayntii waciid weyn oo usoo arooray taasna lagu garan oo macnaa haddaad aragto khabar ajri iyo sabab aada u badan camal yaroon saaba usii ridnayn loogu sheegay ama ciqaab aad iyo aad u weyn oo daran sadegii aan saaba usii ridayn oon weyneyn loo sheegay taasna waa calaamada in waxani aanu asal ahayn asal lahayn shareecada ama mawduuc yahay w wa qaala bacdu culamaai alkumali halkan waa adigu qolooyinkan wuxuu ka soo naqlinayaa ama culimada dee ama ninkan uu ka soo naqlinayo tan waa imanka umuuri aynu ibaadii hore ka baxnay wax dee shablinaya uno ama dee ikhtisaarbaha ku sugnaada ee soo koobaya markaa wuxuu uhi waqaala bacdu lculamaa'i culimada bacdigood waxay dhaheen halkaa hoosena qolooyinkiina tirmisiga islaam markuu waciid shadiid qabanayey musanifka ayuu ka soo waa suyuudi wahada kasiirun fii xadiidi alqusaas nimankan dee qisooyinka iyo waxyaalaha kutubtoodaas ama dhigtoo kale axaadiistooda taasi aad bay ugu badan tahay way wa raajicun ila rikab faqad wadacat axaadiiu awiila yashadu awiilatan yashadu liwadciha rakaakatu lafdiha wa macaaniha markaasu wuxuu hi qaala rabiic ibnu khaysam waana sababka khusaym in la yidhaaho anta wajab khusaym oo macnafsaada ayaa horeysay iyadna way dambaysaan oo nin taabicosha yirahaa taabiciintii horena hawe wa qaala bacdu lculamaai culimada bacdigood waxay yidhahdeen alkum malika milinta ahaa taxqiiqa badan lahaa uxkum xukum adigu biwadci khabarin xadiid mawduucnimadii xukum in yanjali hadduu muuqdo qad baayana xaal uu khilaafay almacquula macquulkii uu khilaafay oo macnaa oo dee aan la jamcin karahayna aan la awilayn aw manquulan aw khaalafa uu khilaafay manquulan khaalafa baab ishtiqaal weeye khaalafada dambida inoo fasiraysaa khaalafa aw khaalafa mase uu khilaafo manquulan wixii la warinayay lasoo naqliyo manquulku waa dee aayaddii qur'aanka ahayd iyo xadi markaa xadiidkii mutawaatirka ahaaba manaa muxaarabo kastoo dee laba ku yimi looguma xukumayo mawduucnimo dee bacdigood kaba dhacay marka waxa weeyaan horta waa inuu dee wuxuu khilaafayaa xadiidkii mutawaatirka ee qaciga ahaa yahay gees kalena aan la jamcin karahaynba aw manquulan aw khaalafahu khilaafo manquulan khaalafahu uu khilaafo kii manquulka ahaayo iyada dee kitaabkii sunnihii ijmaacii qacigaa ah, waa kuwii aynu soo marin buu ijmaalkeed yahay be aw naaqada amase uu burinayo alusuula usuushii uu burinayo usuushii usuushii waxay ku fasireenna waa mufasiruu way fasireenoo alaakhara alaakhira baa kuwa kale ku sugan kan dambe ee naaqada alusuul waxay ku fasireen xaysu meeloo yafqidu uu waayaye isaga xadiidkan aanu helahayn yafqidu jawaamicu jawaamic mashhuuratun suurowday iyo wa mustado macnaa iyo dee majaanidi iyadna waa in la jamciyona waa wasanka iyo kutubta majaanidan marka waxa weeyaan hadalkan dee waa in hore ama ayma horaa laga soo naqliyay ibnuljawsiyana aad buu markaa ku tiriya inuu kalaam xasan oo fiican yahay markaas baa waxaaba ay ahayd ba haddaad aragtay xadiiskii waqad baayana almacquula aw ilmanquula aw naaqada alusuul markaa wadcigiisa in lagu xukumo macquulkiisa dee kaa wixii sariix alcaqli beeninayey weeye ee burinayay ah, caqligu markaa aanu aqbalahayn iyadoon la jamcin karayn meeshuu taawiil aanu aqbalahayn manquulkuna wuxuu jamcinayaa imaka dee waa halkii markii hore baydkii hore aynu kusoo marrayba imaka halkan ahaa ina soo dhigtay bay matalan waan yunaawiya qaadicanti anko aayaddii qur'aanka ahayd iyo xadiiskiisa mutawaatirka iyo ijmaaciisna qafciga ahaa ijmaacii qafciga aha sariixa ah taas aw naqda usuulana waan yakuna maa nuqila xaytu dawaaci talafat binaqlihi may wa xaytu laa yujabu cinda ahlihi uu soo sheegay ayuu u markaa la macno yahayo waa kadib ay ufasiri doonaan aw naaqada amase uu burinayaa usuula ma munaaqadadii usuushna wata mufasaru waxay fasireen alakhira kan dambe waxay ku fasireen xaytu meeloo yafqidu faqada yafqidu waa darabo baabkeeda yfqid uu waayayo oo yfid yfd de xaflaynaa soo maqlen yfqid uu waayayo jawaamicu jawaamic mashhuuratu shuurowday iyo wa musnadu musnad oo macnaa ujeedadu ka munaaqadat lusul waxa weeyaan in laga waayo khabarkii jawaamicdii mashhuurka ahayd waa kutubtii xadiidka un iyo masaanidii iyadna mashhuurka ahayd iyada kutubtii kaleeta macaajibtii iyo mashiiqaadkii adsaadiya waxyaalaha waa in laga wada waayo taasna wuxun baa uqumi kara in dee xaafida xifdigiisu intuu aada u badan yahay isticaabadna markaas u samayn karo kutubtaas markaa macrifo weyn leh oo marka dee dawaawintii kutubtii laga waayo taasi waa inaan waxaanu jirin oo dadkii iyagu ehelka u ahaa cilmigan agtoodaba aan waxanu ku sugnayn markaa ma jiro weeye kuwaanuna waa kuwaan soo marray xaytu yafqidu jawaabicu mashhuurati wamsadu wa fii hubuuti lwaadici xaytu yushhadu macqadi manci camalin taradudu haddaba wuxuu fii hubuuti lwadci wadciga sugnaanshihiisa uu sugnaado oo uu sugnaanayo xaytu meeloo yushhadu lagu markhaati kacayo kii faacilkiisa inuu waxaan la yimuu dejiyey macaqadci manci camali camalfal kaa lagu camalfala mancintiisa la manciyo ujeeddadu aan laguba camalfali karahayn goyn la goynayo oo taasi aanu ku jirin iyaday jirto taa lala qabo taradudun taradud baa ku sugan oo fii subuutil oo fii subuuti lwadci xaytu yushhadu macnaa taradudun maca qadci manci camali aka waa maxay tani bal dee waxyaalihii kale lee lagu garna waa kaa inoo soo sheego iqraar iyo wixii meeshiisa dejisnaayo umuuraan kale ama shaksigan raawiga ah ku sugan ama shaygii marwi ahaa inta badan marwigii bay u badnayde marwigii kuba sugan marka halkan wuxuu leeyahay shahaado ama bayina loo helay oo shad caddaynaysa ninkani waxaan dejiyo macnaa loo markhaati oo warkooda la qaata yidhi annaga aragnay isagoo waxaan ikhtiraacanaya khabarka ninkani samaysanayoo kale shahaadada caynkaas ah ama bayinada caynkaas ah iyadu mawduucnima miyay ku sugnaanaysaayo bayinadu miyaa lagu xukumayaa inuu mawduucii kol adii dee bayinadaa loo helay taas waxa uu leeyahay taradud baa taa ku sugan horta mid baa iyada laga faa'iidaysanayaayo kaa asal ahaan laguma camalfalayo oo camalfalkiisii waa mamnuuc weeye ee eh, laakiin haddana bal iyadoo camalkiisii laga tegayo la mancayo in bayinada uu ku sugnaanayo calaa annahu wadacahu oo markaa la odhanaya waa mawduuc taas iyo dee inaanu ku sugnaanayo meesha ixtimaalka un meesha uu jirayo taradud baa jira oo darkashigoo tan ay kaba soo noqonayeen ayaa wuxuu dee masalo kaloo fiqi ugala nadiir dhigayo haaba maalan shaadatu zuur oo kale bayina miyay ku sugnaata oo macnaa waxaa wey dad baa markhaati la yimi oo markaa markhaati kalaa la helo inay markhaatigani beenaaleeya iyo waxaan abuurtay inay samaysteen oo markhaati beenaaleyaal waa bayino kale bal horta markhaatigaa hore lama qaado ayaa oo iyada dee laguma markhaatigoodii lama aqbalayo eh, laakiin miyay haddana dee aqbalkii la-aantii waa jirtaayoo laguma camalfalaye inay dee shaahiday suur yihiin taas miyay bayinadan ku sugnaan sababto kuma sugnaan sabab ahaan masale taradud ku sugnaa buu ahaa iyadoo ay jirtay inaan lagu camal falahaynba markaa tanna waa tii ayay adigu dee masalada fiqigay ugala nadiirdhigeenoo haddii bacnaa markhaatiya ay caddeeyaan inay arkeen isagoo waxaan ikhtiraacanayo samaysanaya ee aanu isagu warin waxyaalahan dee asaniidan iyo ama waxaanu ku warinayaana uu been yahay horta asal ahaan laguma camal falayo laakiin in wadcitaa uu ku sugnaanayo haddaan daliil kale lahayn taraddud baa ku sugan buu leeyahy wafii hubuuti lwadci wadci sugnaanshihiiy xaysu meeloo yushhadu anaa la markhaati kacayo kii faacilkiisa dee lagu markhaati kacayo inuu waxaan sameeyey oo haddii dee yashhadu la yidhaahna waa sa dee nusqooyin kale oo yar dabdigoodu aada u yar dee badan fiican yahay ayuuman ictimaadsadaa ee xaysu meeloo yashhadu uu macnaa ku shaahidi ama shaahidayn laba shaahidood ee faacilku aan iska goyno un oon iska qadarano laba shaahid ay caddaynayaan ay ku markhaati kacayaan waxaan inuu la yimi qadci manci camale camal farta lagu maa yuwaafiqu lhawa bal halkan markuu inoo sheegay waxyaalihii lagu garanayey mawduuca oo taas uu ka soo hadlay ayaa halkan wuxuu inoo bilaabayaa inooga sheegayaa asbaabtii ku xambaaraysay kan beenaalaa inuu beentan dejiyo waxaanu rasuulku odhan uu teeriyo bal waxyaalihii ku xambaarayay waa umuuro kala duwane marka wuxuu yidhi walwaadicuuna kuwi iyagu dejiyey akhbaarta samaystay ee beenahan abuurtay bacduhum iyagii aqsaam weeye oo waxyaalaha ku xambaariday way kala duwan yihiinba haddaba bacduhum bacdigood liyufsida ay wadaca waa dejiyey jumala min alaxaadiidi jumlooyin axaadiid ka mid uu dejiyey liyufsida si u fasahaadiyo diinan diin uu fasahaadiyo diinta dadka uga fasahaadiyo oo diinta islaamka oo kuwana waxaayaan bacdu waa kuwa zanaadiqa ana waxa weeyaan markii dee islaamkii uu waxa weeyaan bilaadan oo ummado kale ay markii hore dhigi jireen oo diimo kale iyo waxaa islaamkii gaadhay ummadaha kalena laga qaalib noqday ay awoodna waayeen ay iyagu markaas islaamkii ay ku hor joogsadaanba ayay kuwo iyaga ka mid ahaa dee in badan islaamkoodu waa fiicnaaday oon islaamkoodu fiicanayn ayaa islaamnimo intay daahirsadeen ayay waxay bilaabeen dagaalkan kaloo ah inay waxyaala dee mutanaaqidaad iyo aan asal lahayn iyagoo rasuulkii u tiirinaya ay dejiyaan qaradkoodna uu yedeesanaynayo waxna way ku xalaalaynayaan waxna way ku xarimayaan umuuro markaa dee islaamkiiba loo tiirinayo aan markaa asal lahayn oo ay leeyihin islaamkii ha ku ceeboobo markaa diintiisna ha loo arka dee waxyaalahan mutanaaqibaadka inay kulansatay ayay la imanayaani siay markaa dadkii diintii uga fasahaadiyaan ayay umuuro sidaas dejiyeen waanay badnaayeenba kuwaasi oo qarnigii labaad ama dee qarniga koobaad akhirkiiiyo kii labaad iyo dad jiray bay ahayn waa kuwii sanaadiqada la odhanayay daahirsan iyo gaalana hoosta ka ahaa wuxuu halkan leeyahay cabdulkariim ibn abi abilcawja oo la dilay zaman almahdi ee waxa weeya waxyaalo badan ayuu dejiyey taasoo oo kale anaa horta mahdi khaliifadaa la odhanayay waa haaruun rashiid khaliifadii ama amiir almu'miniinkii la odhanayay aabihii ayaa wuxuu bilaabayba dadka caynkana inuu tatabuco oo dadka taa lagu ogaaday oo intuu tatabuco laba laayo uu bilaabay taas markii dambena inankiisi dee muuse alhaadi ayaa qabtay isagu kuma raagin khilaafada ee haarunu rashiid ayaa qabtay oo isaguna dariiqadii aabbihi buu marayoo dadka caynkana waa tatabuci jiray marka qolooyin markaa loo dilay taas baa jirtay sandaqadii si cabdilkariim ibn abilcawja ninkaa la odhanayay oo zamankii haaruun rashiid aabbihi mahdi la dilay bayaan ibnu samcaan isagoo waqti ka horrayse la dilay khaalid ulqasri uu dilay maxamed ibnu saciid ashaami oo isagana la solbiyo loo dilayn arrintan sandaqadiiyo waxyaalahaas oo kale mura ay soo naqliyeen waxaa kaba mid ahaa haarun rashiid waqtigiisiisa taariikhulkhulafaa tarjamadiisa kuba sugan taariikhulkhulafaa suyuudi in ku dee sanaadiqada ka mida lasoo qabtay markii dil loo soo joojiyey ayaa wuxuu yidhi haruunna waa joogaan seebaad bacnaadaad aniga iimanka hiba dishaad ka yeelaysaan intaasoo xadiid oo tiro badan buu sheegay oo dadka aan ku dhex faafiyo waxarimu fiiha alxalaal oo xallilu fiiha alxaraam aan wixii xalaashaana xaaraam kaga dhigayo wixii xalaasha ana aan xaaraam kaga dhigayo oo taasaan ku faafiyey seebaad ka yeeliyo wuxuu haaruun rashiid yidhi ayna anta yaa caduw allahi min abi isxaaq alfazari wa cabdillaahi bn lmubaarak yanqulaaniha min xadiidi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam naqlawn macnaa iyagaana xaggeed ku ilowday buu leeyahay cabdullahi ibn mubaarak iyo abi isxaaq alfasaari raggaasaa u nool oo joogo xadiidka rasuulka xaraf xaraf uga soo safayn doona waana sidii cabdullahi ibn mubaarak markii la weydiiyey axaadiida mawduuc ee badan iyo waxyaalahaas ayaa wuxuu imaamkaas yidhi taciishu laha aljahaabida macnaa ragga nuqaada ah ee xufaada ah ayaa u noolaanayo ilaah baa yidhi innaa naxnu nasalna dikra wainaa lahu laxaafiduuno inkasta muddo dadkaa lagu dhex faafiyeen ragga caynkaasa kama qarsoonaanayso iyagaa iska daa xadiid dhanee xuruf ama dee kelimo xadiid lagu siyaadiyeyna aanay ka qarsoonayna adhow soo sooci doono kasoo saari doona haddaba kuwa iyagu waxay kuwaasi u dejinayeen waa dadka siay diinta uga fasaadiyaan nimankaas anaadiqada la odhanayo wey walwaadicuna bacduhum ay wadaca bacduhum liyufsida way diinan diin si u fasaadiyo wa bacdun bacdina qasada wuxuu u qastay nasra ra'yin ra'yi iyo madhab uu hiirinteed ama uu nusraynteed oo kuwo kaleo wadaacinta ka mid ah mawaadiciinta ah waxa ujeeddadoodu ahayd waxaan iyagu ay qabaan iyo madhabtooda iyo ictiqaadkooda inay ugu nusreeyaan saa daraaddeed asxaabu alahwaa ha noqoto raafida muctasiladii iyo waxyaalo kuwi kale iyaguna dee murjaadii iyo shiicadii adiguma dee raafidadiiba iyo khawaarij isagoo waxay dejiyeen ay la yimaadeen walow khawaarijta ay aada ugu yarayn taasi oo sababta waxa weeye iyagaa dee camalkastoo lala yimaado macsiya inuu kabiiro yahay kabiiradna lagu gaaloobayo ictiqaadsanaayeen oo iyagaa waxay dhahaanba asxaab alahwaa ugu xadiidka sugan ama asaxu asxaabi alahwaa ee alkhawaarij weeye manaa waxa weeye asaxu dee markaa marka la eega xagga xadiid ahaan cidda ugu dee asaxsani waa khawaarijta ee qolooyinka adigu asxaab alahwaa ayaa waxay iyagu la yimaadeen bal dee iyagun kumay joogsan ee dad iyagu jahalo ahaa tacasubna ka qaalib noqday oo ahaabaa waxyaalo ay dee madhabtooda ku xogaynayaan oo tacasubna ku kalifiyay dee jahli iyo cilmila-aan iyo taqwo la'aan ayay iyaguna dejiyeen madhabaan ku taageerayaanbe adigu waa ra'yi iyagu ay qabaan ama ictiqaadkood u nusrayntii u hiilintii ayay bacdigood wax dee xoogeynayay ayidaye ay markaa warinayeen ayay bacdigood dejiyaan saas aabee culimmadu yidhaahaanba hadduu dee ninka uu xadiidka warinaya raafido yahay xadiidkuna fadaa'il ahlulbeyt kuga tacalluqsan yahay ahlulbeytka fadaa'ishooda isaga un mooye cid kaloo warinaysaana aanay jirin ama dee mid kaloo isaga lamida ah un ka soo qaatay taasi waa calaamo inuu mawduuc yahay ama aanu asal ahayn wa bacdu nusra ra'yin qasada wey kadaa takasuban ay kadaa saas oo kale ayay wadaca bacduhum wey bacdigood ay dejiyeen xadiid iyo wax beena samaysteen takasubanku shaqaysi daraaddeed oo kuwana waa dad iyagu markaa waxa weeyaan adduunyadoonun qaradkoodu ahaa axaadiid aan asal lahayn oo dheerdheedheer oo markaa qisooyin iyo waxyaalaha wacdi badan uu ku sugan yahay ayay la yimaadeen masaajidda iyo meelaha kale laysugu yimaaday kala kici jireen iyagoo arrintoodu ay tahay inay ku kasbanayaan oy ku shaqaysanayeen un taas ba ay tahay oo qisooyinkoodii waxa sida saciid almadaini iyo rag lahaaba weeye iyo kuwani shaqo ayay ahaydba oo dee markaa waxyaala saas ay ku urursan jireen waana waxyaalahan dee matalan in badan uba badnaadee ninkastaa kastaa idhaha in markaa ama waxa weeyaan uu yeelanayo dee laba sin iyo sabciina marka ama dee aqalba ay ku sugan yihiinba sabciina xujra xujro kasta sabciina sariir sariir kasta sabciina firaash iyo umuuraha toddobaatanadii ay isdabageliyaan oo kale iyo in badan dee asxaab alqusaas oo had iyo goor waxyaalahaasna ay dee dadka caamada qalbigooda markaa ya marka dadka caamadii xiisaynayaan edi mubaalaqaadkii waxyaalahaasi ku sugan yihiin bay dejinayaan si ay wax uga helaanun kadaa takasuban way ku shaqays weyn wa bacdu bacdina qad rawaa waa wariyey ilumaraa-i dadkii madaxda ahaa wuxuu u wariyey maa yuwaafiqu lhawaa hawa waxa waafaqsan kuwana waxa weeyaan iyaguna kolley waa nooc dee ama adduunyadoon kolley aanu ka marhnayn dadkii iyagu madaxda ahaa ayaa waxyaalahan ay jecelyihiina kolba ay doonayaan wax dee markaa ammaanayo oo waxa weeyaan waafaqsan ayay iyagii u wariyeen si ay iyagii ugu dhowaadaan oo wax uga helaanba waxaa jirta dee qisadii shairkaayee ninkaa waxa weeyaan khiyaat ibnu ibraahim nakaci imaamkii ibraahim nakacina ma dhaline waa markaa magacun bay kuma kulmeenbe ayaa wuxuu usoo garay mahdi haarun rashiid aabihi isagoo xamaam ku ciyaaraya si ay caadadiisu ahayd oo dee waa hawo unbay taase waxa dee markaa iska balwo oo kale oo taas waqtiga qaarkoodna waa iskaba badnid hortiibaabay kol dee in badan tarafkii waxyaalaha iska keena waxyaala dadku dee ama waqti ay iskuba dhaafiyaan oo dee ay ku kaliftay uun adugu ama dee kale ay keensa tarafkan iyo waxyaalahaas ma laga yaabaa dee casrigii ama iyadoo khilaafadii raashadayna ay dhammaan cuthman ibnu cafaan iyo kol madiina shay waxa iska mashhuuray ku noqotay xamaam duulinteeda iyo da ku ciyaari jiray waxyaala oo taa waqti iskuba dhaafin jiray ama ay u noqotay balwa kale tarafkan iyo raaxadan iyo dharagan iyo waxyaalahaas ay keeneen ayuu usoo galay isagoo ku ciyaarayo markaas baa wuxuu markiiba uu yihi laa sabqa ilaa fi nasrin aw khufin aw xaafirin aw janaax isagoo sanad markaa kaxeeya xadiidkuna waa xadiidka sugan ee wuxuu ku kordhiyin aw janaax waa macnaa wax xoog lagu qaato in lagu tartamo xoog lagu kala hela ama lagu qaato ay bannaan tahay oo aan ahayn dee nasri waa wixii dee xadiid ba lahaa waa waxyaalihii lagu jihaadayo amase khuf waa geeliyo waxyaalahaas lagu tartamay ama xaafirsa fardihi oo kale ama wixii qooblaa waa fardihii umuurahaas xadiidka ay kusoo wada aroreen wuxuu kukordhiya janax dee waa waxyaalihii duulaya sida xamaamkii oo kale waa isaga si ugu dhowaado adigu isaguna uu dareemaa la idho markiiba uu gawracay isagiina wuxuu idhi anaa ku xambaaro dee waxay ahayd inuu xidhoba ayay ahayd ama tacziir iyo ta'diib weyn uu ku sameeye laakiin wax intuu siiyey ayuu isdhaafiyey adugu bal markaa taasna way iska badaydo ragga umarada ah wax hawadooda waafaqsan ayaa waxa weeyaan ay u warinayaan gaadiya gooroatan dadkan siyaasiyiinta ama madaxdaa kuwa iyaga doonaya ama wax ka doonaya ama umuurahaas waxyaala iyaga waafaqsan ba ama dee taas taayidka ayay ugu dhadhawaadaanuun markaa tanna wuxun bay ahayd waxyaalahan dee wakti kastaba iskama jira ee dadku markaa waxa weeyaan markaa ragga umarada iyo madaxdiiy waxyaala isugu dhadhaweeyaan balse si ay ugu dhawaateen ay u sameeyaan ay ugu dhawaateen oo ay idinku jeclaadaan waxaad ka waxyaalaha ula yimaadaan taasunbay baabkee tanna ay ahaydbo waxyaalo iyaga hawadooda waafaqsan ama ha noqdeen dad ay diidan yihiin oo iska soo horjeedaan wax demigooda ku sugan ama iyaga usuushoodii waxyaalaha wax ammaan ay ugu sugantahayba ha noqdo ama tan oo kale ayay la imanayeen oo ay markaa tasallufa lilxukaam bay ula imanayeen bod wa bacdun qad rawaa lilumaraa maa yuwaafiqu lhawa marka wuxuu sharum suufiyatun qad wadacuu muxtasibin alajra fima yadacuu faqubilat minhum rukunan lahm xata abanaha uluhima minhum talwaadiciina fi fadaa'il suwar faman rawaa fi kitaabihi qadar wey washarum kuwa haddaba waxyaalaha wax dejiyey oo dhan ugu shar badani suufiyatu niman suufiye ah weeye kuwaasoo qad wadacuu dejiyey axaadiid muxtasibiina xaalay yihiin kuwa ku doonaya alajra ajri fima maa yaddacu say iyagu sheeganayeen noontii kale dee manasakan daraaddeedu baa loo gooyey ama maadoo kale an lagala mid dhigay aanta isku mid kahayn maadamasteriyada fii maa yaddacu si ay sheegteen way faqubilat waa la aqbalay minhum iyagiibaa laga aqbalay rukuunan iilasho lahum iyaga loo iilanayo dee waa zuhdigoodan iyo waxaan lagu yaqaano markaas iyagoo dee lagu kalsoon yaho loo loogu iilanayo way xataa abaanaha ilaa ay caddeeyeen uluw himamin waa himooyin aad u sarraysa kuwa u saaxiiba ay caddeeyeen oo nusqadan markaa isagu sharxaday tirmisi ama iyadu shaakir nusqadiisa waa xataa abaanaha alulaa humu humu markaa la idhaah waxay ku kala duwayen tani waa isu idaafaysantao waa uluw waa ti bimacnaa asxaab ahayd uluw himamin macnaa waa asxaabu himamin himooyin aad iyo aad u sarreeya dad leh waa raggii xufaadda ahaa ee umuurahaasi aanay ka qarsoonaan xifdiga badan lahaa khabiidka iyo dayibka kala soocaya axaadiidda ilaa ay caddeeyeenba markaa hum waxay noqonaysaa mubtade kalwaadicina jumla wuxuu ku xidhayay markaa humta noobeydka dambe tan aan hayo ama iyada tashaakira xataa abaanahay ilaa ay caddeeyeen alulaa kuwii waa ismi mawsul markaa macnaa aladiina kuwii hum hum iyagu ahaa iyaga macnatana waa cibaaro dee mubtadiya khabarkii waa iska mid noqday waxaana jirta haddii dee mubtada iyo khabarka uu isku mid noqdo oo kale marka waxaa kamaalkiisa iyo dee inuu heer aad iyo aada u sarreeyo oon lagula sinaan karahaynba uu gaadhay ay sheegayaan ayay taa ula yimaadaan sida dee misaalkoodii shairka ana abunajmi wa shicri shicri oo kale anigu abunajmi baan ahayoo shicirkayguna waa shicirkayga ujeedada shicirkaygu waa shicirka kaamilkee dhan ee qaayo gaadhay marka macnaa waxa weeyaan waa ku iyagu dee xifd itqaan tamyiisu ayib min alkhabiis heer aad iyo u sarraysay kaba gaadhay taas sidii bacdigoodba dee waa abuu xaniifata abuu xaniifa ay kaba cabireen mitaalkan kuba dhow taas bay markaa noqonaysaayo iyadaa hum iyo hum waa mubtadiye khabar kal waadiciinana mubtadihiisi waa loo qadaranaya un marka taa la ydhaah bal markaa maxay labada bayd waktigan aad bugu yar celiiliyahan labada bayd macnahooda uu noqonaya qaybaha wadaaciinta waxaa ka mid ahaa kuwa iyaga zuhdi lagu yaqaanay ama suufiye laakiin dee kuwii toosna ahayn ahayn ama kuwa jahalaba ahaayo wuxu banaan iyo waxaan u banaanaynba aan kala garanahaynba ama kuwa waxa weeye iyagoo taasba ahaa waxa weeyaan oo iyagu axaadiis bay la yimaadeen oy sameeyeen axaadiis inta badan tarkiib iyo tariif ku tacalluqsanayd bay ahayd waxaabay ula yimaadeenba iyagoo iyagoole ilaaha ugu dhawaateen oo ajri ku doonayay ula yimaadeenba marka say ugu shar badan yihiinna dee inay kuwa horaba waxyaalo saa sii dejiyeene kuwani waa dad zuhdi lagu yaqaanay waa dadku ay ku kalsoonaayeen ay u iilanayeen waxaan ay ku shuroobeen ama salaaxa ama zuhdi ah markaa beenta iyaga kasoo fusha mid layska garanayay maahee dadkiibaa halkaa naqlinayayoo kalsoonida lagu kalsoon ictimaadka la ictimaadsanaya lagu naqlinayo dadkiibay ku faafayso dadka badankoodii baan iska ogaan karahayn waayo kuwa ee dadka caynkaasee kale xaalkoodan daahirkaa daraaddeed ama taqoola-aantoodiiyo aantoodi taas baa in badan tawaqof keenaysa xataa ninkuyaanu macrifaba u lahaane ama kuwan suhdiga iyo salaax ay ku shuroobeen ayaa keenaya wixii iyaga laga maqlayba in la qaato la aqbalo la faafiyo markaa taas bay haddaba iyagu laba qaybood bayaan kuwa iyagu waa kuwo waxaan iyagu samaynayay oo ikhtiraacanaeyey iyagoo ajri ku doonaya sidii dee nuux ibnu abi maryam iyo qolooyinkii fadaa'ila suu dejiyey xaggooda kaba dhacday kuwana waa kuwo iyaga qalbigood ay agtooda ku sugnayd salaamatu sadr macnaa qalbigooda iska saafi ismay lahayn dadku been bay sheegayaane waxay maqlaanba run bay u qaadanayeen oo dee macrifo weynay ku kala soocaan kadibkii iyo sidqigiina may lahayn zulmigan iyo tan ay ku shuuroobeenna wuxuu keenay salaamatu sadri iyo inay dadkii mid kasta ku kalsoonaadaan oo waxay maqleen ba ay ku qaadaan wax runa inuu yahay oo sida dee saxiixa muslim muqadimadiisa ku sugan iyadoo dee markaa ay ahaydba dadka iyaga ahlulkhayrka ayaa markaa marka la eego xagga kadibku cid ugu badan yahay baa laftiisaasi soo aroortay abwaabta hore muqadimada markaas baa wuxuu kuba fasiray dee yaxya qadaan oo kale inay carabkooda ay taasi ku dareerayso ujeedada iyagoon wixii uba qasdin ayaa salaamata sadriga ama laafayoobaanta iyo kalsoonida dadka kuma sugan ayaa w waxay ku xambaarayaan wax runaynayo iyagna way sii faafinayaan markaasaa iyagiina dee kalsoonida lagu kalsoonaya looga naqlinayaa aan cidi ogaan karin laakiin raggii xufaadaha dee taasi kamay qarsoonaan ee raggii xufaadaaba umuuraha kala saarayo markaa waa ikhtireerka lagu kalsoomayo ee iyagii aan laga shaki yahayn iyagiina wixii ay yidhaaheen zuhdigoodana ama salaaxan ay kuma shuuroobeen looga aqbalayo ayaa markaa keentay inay kuwa ugu sharba noqdaayo waay waata ugu qarsoon ee markaa ugu fasaad badnaan karta weyn washaruhum suufiyatun qad wadacuu muxtasibiina alajra fiima yaddacu faqubilat waa la aqbalay minhum rukuunan iilasho lahum iyaga loo iilanaya aawadii xataa abaanaha ilaahay caddeeyeen uluu himamin himooyin sare kuwu saaxiibo markaa hum iyagu kal waadicina taas la yidhaha weliba dee shaakir halkan wuxuu ku tiriyaa in shaarixna uu soo qaadaa nuskhadiisa tani ay dhacday markaas sidanna uu ku sharxay markaasuu yidhaha waa takalluf buu ku tiriyaaba habkan uu ku sharxay walow sa sharaxan dambe uu leeyahy dee takalluf sidaasiba waa macno saxiixa unoo ku sugan ma jiro marka haddaba hum iyagu kuwaasi bal aan soo qaadana waayo halkan waxin baa ku iman karta waxay tadmiin yidhahaan xaggan caruudiintu kallay dee markaa nuxaaduna waxbay tadmiin u yaqaanaan badiicna waxbaa tadmiin loo yaqaanaa ama carudiintu iyaguwa marka qaafiyada beydka hore markay beydka dambe ku xidhan tahay ayay tadmiin idhahaan inta badanna raggii dee carabta ee fasaaxada badnaa ceeb bay ku ayd shicirkooda eh, laakiin waxay muwaladiina way isaga dhaafaan oo waxa weeyaan iyada taas haddii dee tadmiin saasi uu kaba dhaco jaa-isbu iyaga agtooda u yahy haddaba hum iyagu kal waadiciina kuwii dejiyeyba weeye fii fadaa'ili suwar qur-aanka suurooyinkiisa suurooyinka fadaaisha ay leedahay taas dejiyo macnaa waa axaadiid dheer oo mid ubay ibnu kacab laga warinaya mid ibnu cabaas oo suuradaha qur'aanka mid kastaba fadli gooniya u sheegaya way jiraan suurado fadli badan usoo arooray aimada qaarkoodna sida suyuudi ee kutub ay kuba khaas yeeleen meelaha dee kutubta tafsiirkan haysane aad u ictimaadsan kartaana tafsiirkaa ibnu katiir yahayo waxyaalo dhaafi hama jireene laakiin inteeda badan soo naqliya waxyaalaha mawduucana isagu iskaba ilaaliya laakiin waxaa jira sa dee markaa ama baydaw iyo zamakshari iyo bal xataa shawkani kitaabkiisa meelo qaarkood iyo kutubta kale kaba horeysista dee waaxidi kutubtiisa iyo abdisacuud iyo ayaa ama barhkood sida baydawna markuu suuradda dhameeyuu soo naqliyaa xadiid oo laga yaabaa dukaan horteedba wuxuu soo naqliyo o dhami inay wada mawduuc tahay ilaa inta ka sarraysa barhkoodna biroga suuradday kusoo sheegaan waa kaa dheeray googooyeenu oo midba ay in kasoo qaatay intii suuradda u munaasibkahay wuxuuna wax asalle ma aha rasuulkuna ma odhan kal waa ducina fi fadaa'il suwar marka wuxu uhi faman rawaaha ninkii wariyey axaadiida fadaa'il suwar ee noocana waa taa mawduuca sadeed nuux ibnu abi maryam iyo kaba dhacday nuux aljaamic bay odhanayeen caalimu ahaa o yidhaaheen jamaca kula shayin ila sidqa ninka wariya fii kitaabihi kitaabkiisa ku wariyey qadara ficil maadi haddaan ka dhigno waa wasaqeeyey kitaabkiisii oo kitaabkiisiibu iska xumeeyey ninka waxaa mawduuca ku wariyey ama faman rawaa ah ninkii wariyey taa mawduuca dee qadarun baa fii kitaabihi haddii dee bacdigood siday meesha halkan ishaareen kitaabkiisa wasaq ku sugan ma weeye qadarama dhe waxaana dhacay mustaqa shaakir fadar weeye oo markaa baa laga dhigo iyada markaa waxay noqon fiman rawaahinkii waliidkii kitaabikiisa kitaabkiisa guuriya fadar ka tag macnaa ha qaadan ha aqbalin iskaga tag weeye oo waxa weeyaan taas wey faman rawaa fi kitaabi fadar walwadicu walwadacu fi tarkiib ibtidac wallah subxana wa taala وتعالى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه walwadcu wadcin axaadiis ama waxyaaliya akhbaar la samaystoo la dejiyo fi tarkiibi tarkiibka figiisa waxyaalaha aad ugu daaco laysku jeclaysiinayo laysku dhiirin waxaana la mida tarhiibkii oo macsiya waxyaalaha wixii layskaga joojinayo dejin markaa taa akhbaar loo dejiyo oo taa la banaysta ibtidaaci ibtidaaci kuu saaxiiba weeye isaguna waa adigu wadci dhammaanti waa xaaraamuun bal sheegidiisa wuxuu doonaba ha noqdee xaaraam ah marka dejin tarkiib iyo tariib akhbaar loo dejiyo akhbaar inta la samaysta rasuulka ilaahay loo nisbeeyo iyadoo qaradku yahay bal tarkiib dadka daaca lagu raqbaysiinayo ama lagu jeclaysiin oo lagu dhiirin ama macsiya lagaga joojin ibtidaacan ibtidaac ku saxeeya waa camal mubtadaca oo markaa inna uh, wax shareecadu asal uu ku leeyaanu jirin sida markaa mawduuc kale markuu ku saabsan yahay in loo dejiya akhbaarba ay xaaraam iyo kabiira ay u tahay baytana min akbari dunuub u tahay jawasahu waxa baneeyey wadciga caynkaasana in tarkiib fi daaca ama tariib can ilmacsiya wax akhbaar loo dejiyo iyadoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh loo nisbaynayo waxaa baneeyey mukhaalifulijmaaci ijmaaci muslimiinta ku isagu khilaafsan wey oo ku isagu khilaafay ijmaaci ayaa baneeyey haduu daa'ifo dee mubtadicadii ka mid ahayd oo karaamiye la yidhaaho nisbatan ilaa maxamed ibnu karaam nin la odhanayo mutakalim ahaa weeye ama dee kiraamiye la yidhaha haddii isaga la yidhaha nisbadiisa ama magacaa biibaa kiraam ahaa si kariim jamicii uu ku iman jira oo kale say bacdigood iyaduna ay dee meesha ku dabdiyaan daa'ifo saas ah oo ninkaasoo dee ay yidhaaheenba waxa weeye walow dee horta cibaadiya waxay allana ku shuhuroobay ee ay yidhaaheenba marka la eego xaggii madhabantii ugu liyatuu markaas ka qaatay akhbarna kii ugu awhaajnaa ama ugu daciifsanaa ninkaas ayaa daa'ifadiisaas baa waxay banneeyeen ama ay ku tegeen inay bannaan tahay haddii tarkiib akhbaar loo samaysto qaradkuna uu tahaye mawduuc kale aanay ahaynba markaa laakiin taasi waxa weeyaan tarqiibka iyo tariibku axkaamtii sharcigaa jumladood bay ka mid yihiinba markaa wax farqiga u dhexeeya iyagiyo axkaamta kale ma jirto sharciga rasuulka ama sharcigan dee maxamedigiina uma baahna waxyaalo beenoo lagu socodsiiyo dad daaco loogu dhiiriyo ama macsi laga joojiyo nusuustiisii sugnayd ee sariixada ahaydba tarkiib iyo tarhiibba ay ku yimaadeenba marka waa qowl mubtadaca oo markaa isaguna waxa weeyaan dee mukhtaraca ahna dee hawooyinkoodi ama ibtidaacoodii aada u foosha xumaan buu intaasi ka mid ahaaba wey bal waxyaalahay bacdigood ay dulayshadeenna shaarix ay idiin dhigeen sida man kadaba calaya mutacamida liyudila bihi nnaas oo riwaaye ay dhaheen way ku soo aroortay laakiin culimmadu ziyaadadaas inay adugu daciiftay guud ahaan way isku waafaqsan yihiinba oo liyudila binnaas sida dadka ugu haleeyo haddii aan dadka lagu halaynayn si waxay bannaan tahay baa mafhuumkii noqonayaa bay leeyihin laakiin siyaadadan baa siyaadada aan sugnayn aymadma isku waafaqeen dacfigeedii iyo ictibaar la-aanteedii haddii xataa laba taqweeyo la tasxiixiyana liyudila bi naasa laamtani waa laamtii qaaye ay odhan jireen sida falsaqada o alu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanaayo macnaa waxa dee caaqibada ayaa ah tan noqonaysa idlaal maaha imanka taas inay tahay ama waaba dee ta'kiid arrintan ula adkaynayo aayaadka qur-aanka barhkoodba waxaa ku timid dee iyadoo ilaahay subxaana watacaala ka hadlaya qolooyinka dee ku been abuuranaya ilaahay dembigood iyo taasi cid ka dulmi badan inaanay jirin bay aayaadka qaarkood markaa idlaal kuma qaydna maqsuudkuna waa adkayn dee waa waxaa ka dhalanaya amata adkaynteeda ma aha haddaan idlaalkaasi ku jirin in wuxuu uu banaayahy ama uu mafhuum yeelanayo ee adigu markaa waxa weeye waxa baneeyeen kuwaas waana qowl mubtadaca walwadcu wadcin akhbaar la dejiyo fi tarhiibi tarhiib iyo tarhiib loo dejiyo ibtidaaca ibtidaaca ku saaxiiba weeye jawazahu waxaa baneeyey mukhaalifu lijmaaci ijmaac isagu mid khilaafaa baneeyey wajazama wuxuu jasmiyey oo uu gooyey ashaykhu shaykhi abuu muxamedin maxamed abiha kunyadiisu magaciisu waa cabdillaahi bni yuusuf ibnu cabdillaahi ibni yuusuf aljuwayni weeye bikufriga gaalnimadiisa kii isagoo akhbaar ama dee wax dejinayay uu ku gaaloobayo biwadci gaalnimadiisa uu gaaloobayo biwadci bisababi wadcihi wey dejintan uu khabar dejiyey ee uu isagu waxa weeyaan samaystay waxaa rasuulku odhanna uu u tiirinaya markaa kadib ahaan gaalnimo ku gaaloobayo in yaqsid hadduu u qasto oo haddii dee saawi ay wadcigani uga dhaco ama dalad uu dhaco taas iyada kuma gaaloobayo wuxuu u camdiyey ma aha ee haddii uu u qastay isagu wadcigan iyo ikhtiraacan iyo ikhtilaaqan iftiraac ah inuu kuba gaaloobayuu imaamkaas abu moxamed iljuwayni jasmiyey waana imaam shahiira oo markaa a'immadii waqtigiisiina raggii ugu mudnaa ka mid ah imaamkan aad u shahiirkae imaamulxaramayn la yidhaahna aabbihii weeye abu moxamed iljuwayni cabdillaahi ibni yuusuf imaamkaas ayuu aabbihii yahay dee inankiisa waad moodaa inuu dee cinda naas kaga mashhuuro badan yahay laakiin imaam ahaa fii waqti culimmadii muslimiinta waqtigiisii raggii ugu mudnaa ka mid ahaa wajazamaha wuxuu jasmiyaa sheekhu sheekhi abu muxamedin moxamed aabihii ahaa bikufrihi waa tan waaqicaa gaalnimadiisuu jasmiyey biwadcihi bikufri baan ku tacalluujinaynaa ama uu ku tacalluqayaaoo waa biwadci dejintiisan uu khabar dejiye uu samaystay uu ku gaaloobayo bikufri biwadci waa wadcintan uu ku gaaloobayo ayuu isagu jasmiyo uu ku tegayba in yaqsid hadduu u qasto oo markaa dee mutacamid uu yahay waayo dee marka dabaca laya mutacamidan marka waciidkii weynaa usoo aroorayba kadib kanba wuxuu ku qaydinaa dee camdiga oo mutacamidan haddii shaksiga taawiye qalad uga dhaco taas iyada markaa waciidkana ma haleelahaynba in geed kale dee marka isaguna malaha uu ku gaaloobayaaba kalley waxaa yidhi xataa inankii meelo qaarkood ku tiriya dee yidhaahba waa zallatu min asheekh oo kale oo waxay dee inuu laba gooni noqday ama mubaalaqa ay ku sugantahe tanna macaasida kale ay la mid tahay inkastoo fool xumaato ha ka dhalanayso dee wixii waxaa rasuulka ilaahay beri ka inay dadkii diin ka dhigtaan oo dee waxaan la mid maaha beentii dadka kale laga sheegayo tan taxliil iyo taxriim baa ku sugnaanaya iyo dadka waxaa rabbiba u jiday in loogu jideeyo ayaa ku sugan oo mafsadadeeda aad iyo aada u badan sidaa daraaddeed buu imaamkani ugu tegaya Eh, laakiin dooda badani waxay ka dhigaan un dee inay dembi min akbari dunuubun iyo macaasidi waaweynayd inuu ka mid yahay a'immada qaarkoodna markay dee wuxuu taxliil xaraam iyo taxriimu xalaal uu kulansanayo inay dee ayagay kuma waafaqeen adigu bal imaamkaasi wuxuu jasmiyey de waa waxaan ka dhalanaya fasaadka aad iyo aad u markaa foorka xun una badan daraaddeed ayaa inuu kuma gaaloobayo hadduu wadcin uu qasto wey bikufri biwadcin yaqsidi waa sida yaqsidna kuwa kale ku dabdisan wey وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وغالب الموضوع موضوع انتي سبدا مما كي أيو كمد هذا اختلق أبورتي واضع سميستي واضع كان يسوي دجين وبعضهم هو qad lafaqa wuxuu urursaday oo isu geyso oo uu soo qaatay kalaama bacdi alxukamaa ay kalaama bacdialxukamaa ee raggii xukamada ahaa bacdigood bacdigaa hadalkiisii ayuu soo qaatay waa kaa asbaabtii wadciga iyo asnaaftii waadiciintaba inoo soo sheegay oo asnaaftoodina waynu soo aragnay asbaabihii ku xambaarayayna waan soo ogaanayba marka halkanna wuxuu inoo sheegayaa bal dee waxyaalahan ay khabar ama xadiid kaba dhigayaan ee dadkan iyagu beenaalayaasha ay samaysteen rasuulka ilaahayna ay u tiiriyeen isaguu rasuulku beri ka yahay macnaa waxyaalihii ay la iman jireen ama siyaalahay markaa ula iman jireen markaa waxa uu leeyahay kuwan iyagu waadiciinta intooda badan alfaadan iyo waxyaalahan beenta ee rasuulka u nisbaynayaan iyagaa isu geystay oo hadal dee ay isu geeyeen ay sanad u yeeleen oo rasuulka ay markaa u nisbaynayeen baaba eedoo dee amhiladii aan soo marnay taas bay ahayd misaal ay halkan dhigtaan baamna waa nin <laughs> kolley dadka beenta lagu yaqaanay ee ah maamuun ibnu axmed alharawi la odhanayay <coughs> ayaa lagu yidhi bal shaaficina khaasatan dee waa waxoogaa yar buu isagu waxoogaa ma kaba dambeeyey laakiin qarnigii dee saddexaad ee shaafici madaxiisa dhintay ayuunbuu ninkani markaa ahaa bal shaaficiyo miyaad arkayn dadkan badan ee raacay atbaacdiisa noqday markaas baa waxaanu kalaynaa isaguna dee waa dadka iyagu tacasub daraaddeed ama dee waxyaale akhbaar aan jirin iyagu u samaysanayay si ay madhab ugu hiiriyaan ee ugu nusreeyaan markaas baa wuxuu yihi waqtigiibaa xadaanaa axmed ibnu cabdilbare xadaanaa cabdullaahi ibnu macdan alasdiyo can anasin marfuucan yakunu fii ummatii rajulu yuqaal lahu moxamed ibnu idriis adaru calaa ummatii min ibliis oo yakunu fii ummatii rijaalu yuqaal lahu abu xaniifa wa siraaju ummati ana waa waxyaalihii dee markaa tacasubun ka dhashay madhabu nusraynteenna tan waa ulahaaye laakiin waa nin dee kadib lagu yaqaanay oo wuxuu u tiiriyey rasuulkiiba ah in markaa ummaddayda waxaa macna ahaan doono oo kasoo dhex bixi doono nin la ydhaha maxamed ibnu idriis oo magacii shaafici ibliis ba kaga dhib badan waxaana iyaga ka mid noqon doona nin la yidhaha abu xaniifa oo kaas baa ummaddayda siraajkeeda ah waa khabaru isagu ikhtilaacday alfaad uu samaystay bay ahaydoo markaasna dee nusro madhabeedna uga jeeday ama dee tan oo uu isagu la yimi alfaadan isaga ayaa samaystay kaas iyadoo midoo inta badan kuwan waadiciinta ama wadaaciinta ahaa alfaadahan ay axaadiista ka dhigayaan ee been ahaan ay rasuulka ugu nisbaynayaan iyagaa la iman jiro sanadunbay u yeeli jireen markaas sanad bay u yeeli jireen waxaana uu shaarixu ka soo naqlinaya halkan iyo qolooyinka ood sharxay sida sharaxan dambe mulla cali qaari imaamkaa la yidhaha hadal